رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي المية وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب تصبيح الرجل وتصفيق المرأة إذا نابهما شيء في الصلاة adakani baabu tasbiix rajuli ninka tasbiixdiisii uu tasbiixsanayay ee uu subxaana allah odhanayey iyo wa tasfiiq almar'ati haweeneyda tasfiiqeedii ay dee sacabka iskuba dhufanaysa ama labada gacmood idaa naabahumaa marka uu ku soo dariyo rajulka iyo mar'ada shay un shay fi salaati salaada dhexdeeda hadduu marka ay salaada tukanayaan wuxuu ku yimaado uu kaba mid yahay imaamkoodii oo sahwiyey inay baraarujinayaan uu kaba mid yahay dee wax kale iclaam kale adugu taas se iyagoo dee albaabkii ruux musta'dina ama albaabkii garaacaya salaad inay ku jiraan ay u ogeysiiyaan oo kale taas waa isidaankii oo kale ama wax u baahan uun tambiih iyo iclaam u baahan hadduu salaada dhexdooda kuba yimaado bal labadan xaalo oo tasbiix iyo tasfiiqda waxa jidaysan labadooda u kala jidaysan inay tahay buu baabkeedi yahay <clears throat> welibana dee arrinkana xadiidkii saar ibnu sacad ee baabkii kan ka horreeyey kuba sugnaana waynu kuba soo marray halkan waa baab u khaasa taasoo axaadiisan halkaa kuba iman ayaa inoo imanaysa xadaثna abubakr bn abi shaybata وcmr الnaqid وزuhayr bn xarb qaluu xadaثna سfyaan بن عuyaynة عن الزهriي عن أbي سلمة عن أbي هurayرaةa عن النaبiي صلى الlه عليه وsلم bal isagoon markaa matnigii inoo sheegin buu sheekhu sanad labaad dib ugu laabmay oo wuxuu yihi mslim baa odhanaye وxadaثna hاrون بن معروف وxrmلة بن يحيى qال أخبرنا بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة ابن عبد الرحمن أنهما سعيد يا أبو سلمة سمعا waxay مقلeen أbا هريرة أbا هريرة يقول xاalku qowlayo qاla رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم bal labada سند kolley dee dadku waa dadkii inaguba badnaayo waa culimadii ruwaweyneyd iyo hiqaadii ru'aadda dabaqadoodii sareba weeye raggani in muslimna waxay caadadiisu ahayd badan markan uu taxwiilka isticmaalayo xa'dan dee ah sanad intuu ka sheego haddana sanad kale uba guurayo halkay labada sanad ku kulmayaan markuu soo gaadho inuu taxwiilka isticmaalo labada sanadna suuri bay ku kulmayaan oo de midna iبnu shihaba ka cabire midna zuhri halkaasay isugu imanayaan tii muu yeelin eh zuhri waa dhaafiyey oo rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu aleyh ayaabu gaadhsiiyey markaasuu sanad ayuu dib ugu laabmay <clears throat> arrinta meesha jirtaana waxa weeye oo de kolley waxoogaa furuuq ah oo u dhaxeeya siyaqdan marka la eego taxamulka iyo taas bal u dhaxeeya labada sanad oo ka hore haddaan eegno sufyaan ibnu cuyeyne cibaaradiisi maxay ahaydba <clears throat> can الzuhriyi can abi salamata can abi hurayrata can الnabiyi salى اllahu عalayhi wasalam ka dambe ibnu shaab marka lasoo gaadho halkii can abi salama nin labaad baa horta kusoo korlay abu salama waa imaam kale oo laba socdo muxoy welibana canta bedelkeedii akhbaranaa baa yimi akhbaranii saciid bnu اlmusayibi wa abu salamata bn cabdالraحman marka lasoo gaadho dee abu hurayre halkeedna halkay can abi hurayrata tii hore kaba ahayd maxaa ku sugan annahumaa samica abaa hurayrata tana samica baa kuba sugan ee cibaarada can الnabiyi salى الlahu عalayhi wasalam iyo tadabo ah qaala rasuulu الlahi salى الlahu عalayhi wasalam umuurahan baa jirtay oo dee had iyo goorna u cinaayooda alfaadii sheekadiisa inuu dabdiyo horta taas iyada waa ta kuba sugan eenu zuhri markuu soo gaadhay aanu sanadka labaad dib ugu laabmin arrin kaloo labada sanad inoogu sugan ka hore saddex sheekh oo sheekhadiisa ka oo xidhiidhiyey laakiin haddaan eegno zuhri iyo muslim laba ayuunbaa u udhexeeya dabeyo saddexaasi way siman yihiin waxaa soo raaca sufyaan ibnu cuyeyno zuhri labuu ku gaadhay sanadka hore sanadka labaad oo laba sheekhadiisa ka mida uu xidhiidhiyey haarun ibnu macruuf iyo xarmalatu bnu yaxya zuhri wuxuu ku gaadhayaa ibnu shihaab saddex buu ku gaadhayaa ka horena labuu ku gaadhay markaa waxay taasi tahay sanadkaa horena caali buu noqonayaa kan dambena naazil buu noqonayaa oo imika kana ka dhaadhacsan ama naazilkii weeye waayo waa xadiidkii waa mid keliya laba sanad buu yeeshay midna muslim markaynu eegno iyo rasuulkii ilaahay shan baa udhexeeya midna muslim iyo rasuulkii ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh lix baa udhexaysa midna waa sudaasiyadkiisi midna khumaasiyadkiisio waa arrin kaloo iyadana labadan inooguba sugan bal sanadka inoogu sugan <coughs> inta haddaan sanadka ku dhaafo rasuulka ilaahay wuxuu yihi salawaat ullaahi wasalaamu عaleyh aلtasbiixu <clears throat> lirijaali tasbiixdu waa qowlkan la odhanayo subxaana allah lirijaali raggay u sugnaatay watasfiiqu sacabkoo la isku dhufta ama tasfiiquna tasfiix iyo tasfiiqna abwaabtan waa isku mid baan idhi habeenkii dhoweyd linisaa'i haweenkay u sugnaatay macnuhu waxa weeye haddii raggii uu ku yimaado shay iyagoo salaadii ku jira waayo ziyada inoo soo socota fi salaata oo imakata laga hadlayaa waa salaada dhexdeedii taas bay ahaydba sow dee tarjamada aan ku aragno xadiidkan inooguma sugnay laakiin riwaayaadkiisa dambe riwaayadan inooguma sugnay inooguba iman doontaay salaada dhexdooda hadduu raggii uu kuba yimaado wax ruux daakhila oo doonaya inuu soo galo istidaankii wayaa ama albaabkii baaba la garaacay ruuxuu arkaya ma waa indhala yahay oo meel buu kusii socdaaba uu kaba dhacayo dignin iyo markaa tambiih buu ugaba jeedaa imaamkiibaaba sahwiyey oo imaamkiibuu wax ku baraarujinaya waxaa markaa iyaga u jidaysan ragga marka ay noqoto inay yidhaahaan subxaana allah ay yidhaahaan salaada dhexdeedii waana dikrigaa u jidaysan laba farayo haba yidhaaheenna waa taa xadiidka ama dee riwaayaadka axaadiisa kaleba ay nooguba timid ama dumarkii iyada marka la ego waxaa iyaga loo jideeyey haddii umuuraha aan soo tilmaanay wax kamida ah ay salaadooda dhexdooda kuba yimaadaan waa inay tasfiiq laba yimaadaan bacd alculamaa baa tasfiiqa halkan ka dhiga laba faroodoo in midigtoo tan kale lagu dhufto wala lafdigu dee kolley intaas aanu wax taxdiida aanu keenayn e, laakiin sawdkii ay iyo dhawaaqii ay wax ku dhawaaqi lahaayeen baa meesha ka baxay tasfiiq baa iyaga u jidaysan waxaana ay halkan dumarka taa loogaba khaas yeelayba waxaa la amrayba dee khafdul aswaat ama sawdkooda inay hoos u dhigaan marka aanay xaajo iyo baahi keentay jirin wax intaa ka duwan oo khafdiga kaba duwan bal haddaba tan baa iyaga wixii u jidaysnaa salaadooda dhexdooda markay umuurahaasi kuba yimaadaan ayaa taasa saasaa inoogu sugan xadiidka inoogaba sugan duruqdiisna way noo socotaa zaada xarmalatu fii riwaayatihi xarmala wuxuu ziyaadiyey riwaayad isaga xarmala waa shantii sheekhe muslim lahaa mid ka mid ah oo waa kii uguba dambeeyey xarmalatu bnu yaxya qaala bnu shihaabin ina shihaab baa wuxuu yihi waqad ra-aytu waxaan arkay rijaalan rag baan arkay min ahlilcilmi dadka ahlucilmiga ka mid ah oo yusabixuuna tasbiixsanaya wayushiruuna ishaaraya ibnu shihaab xaafidkii waqtigiisii iyo caalimkii waqtigiisii baa wuxuu leeyahay dad baan arkay dadka ahlucilmiga kamida saxaabo waxoogaaya yani aada u badnaanin be haba koobnaadeena waa soo gaadhay ee taabiciintii ka waaweyneyd ee culimadii waaweyneyd ahayd sida fuqahadii madiine toddobada ahayd iyo amhaashoodna culimada waaweyn taabiciintii ka waaweyneydna waa soo gaadhay wuxuu leeyahay waxaan arkay rag ahlucilmiga kamid ah oo maxay ah tasbiixda laba markay wax ku yimaadaan salaadooda dhexdood tasbiixda way la imanayeen maxaa kaloo arkay ragga ehlu cilmigii kaba mid ahaa iyagoo dee markay saasoo kale salaadooda dhexdooda ishaaro laba imanaya gacanta ay ishaaraan ay gacanta wax ku ishaaraan daahirka xadiidku imaka kolley waa ixtimaalun inay labadaba isu geynayeen tasbiix iyo ishaare israacinayeen iyo dee inay kala gudunaydba markaa tasbiixda waa tan aan hayno oo waa waxaa jidaysan ee ragga u jidaysan marka ay arrin salaadooda dhexdooda ay wax ku yimaadaan iclaam ay ha u baahdeen ama tambiih ha u baahdeen waxyaala uun bal markaas ay kuba yimaadaan taasi waa mid ama xagga ishaarada iyadna dee ishaare haddii loo baahdo salaadii ishaaradii hadal maaha awqaadda qaarkeed dee ruuxii akraska ahaa iyo dadkan dhegaala ayaa waa tan ishaaradoodu hadal ay tahay ruuxii kale caadiga ahna ishaare waa la iman karaa dee mufhimo aho oo wixii uga jeeday laba garanayo haddana dee kalaamkii maaho haddii ay u baahdaan oo salaada dhexdooda ay wax laba yimaadaan salaadoodii markaa ma borinaysa weeyo way ishaaray laba imanayeen haddaan eegna rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu aleyh waxyaalaha inoogaba sugan <clears throat> ee kolley saxaabadana waxyaalahan helaynaa kutubtan inta badan u cinaayoota dee ama axaadiista mawquufaadki iyo maqduucaadki iyo taas siay marfuucaadkaba uba wariyaana kollay majmuuco kamida ay noo soo naqliyaan jaanibkaasna dee kutubta ugu ahamsan ma labada musanaf musanafka ibn abi shayba iyo musanafka cabdirazaq baa inta badan mawquufaad iyo maqduucaadka adigo goor saxaabad iyo aqwaashood iyo afcaashood iyo taabiciinta iyo uguba badan yihin siay wax marfuucana uba keenaan labadaa musanafa bal marka waxaaba dee horta saxaabaday kuwa badantaan le halkaasiy lakin haddaan eegno rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu alayh kitaabkana waxaan filaya waa kuwa iman doona iyadoo ay umu salama aragtay rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu alayh oo isagoo salaad casar kaba yimi masjidkii kaba yimi laba ragcadood tukanaya ee ogeydna inuu diidi jiro dadka u diidi jiray ayaa maxay tidhi khaadimadeedii bay dirtay ama jaariyadeedii ku tidhi bal rasuulka ilaahay waxaad ku tidhaha waxay ku leedahay umu salama dee waxaan labadan ragcadood waa diidi jirtay waana digii imika tukanaya markaa waxay tidhi hadduu gacanta saaka ugu ishaaro ka joogso markay hadalkii tidhi rasuulka ilaahay ishaaru laba yimi ishaaru laba yimi macnaha isagoo dee markaas ah salaadiinu kuba jira oo kale waa ishaarada mafhuumadeeda ta hadalkiina dayse ama dib ay uaba joogsatay waxaa kaloo dee bal mثalا meelaha inooba soo arooray kaba mida iyaduna kolley waxyaalaha soo sano dee ruuxii dee laba salaamo oo kale isagoo salaadii ku jira waعalaykum الsalaam ma odhanayo laakiin dee hadduu ishaaro gacantiisii laba yimaado iyadana umuuro kala doon baa inooguba soo arooro waaba ishaaradii maxalkeed bay noqonaysaa dee صaxaabadii haddaan egno caaisha iyo keyrkoodna dee ishaaraadkaasi ay laba iman jireen fii dakili salaatihim kol kol dee ishaare aada u muhimo waxyaalaha dee u yar qabsa ibnu bal masala cabdirazaq oo kaliya ay soo naqliyo caisha oo kale iyadoo malaa tidhi wax maraq iyo waxyaalo la qeyb qeybinayey ay iyadoo salaadii ku jirta jaariyadeedii la socod marto macnaa cibaara ama ishaaray lama timi ujeedadeedu ay ahayd malaa dad baa loo geynayo kordhi oo kale oo dee bal matalan taas waa salaada dhexdeeda bal markaa dee ishaarada caynkaasi mufimaha waa noqotay adigu ujeedada salaadii ma burinayso dadkan ahlucilmigu la yimina waa kolley taas iyagoo ishaarena laba imanaya salaada dhexooda ama salaam haba noqoto ama wax kalaba haba noqoto waxaa lamida dee safkii baaba lagu jiraayo ruuxu salaad buu ku jiraayo ruux baa dib u jooga ama taas meeshu waa banaan oo gacanta u ishaaraysi uu ruuxii hore usoo joogsado oo kale curo usoo joogsado ama uu usoo durko de meesha hadda yar waasacaydu meeshii dee furjadii awdo ishaaray noqonaysaa bal marka umuuraha caynkaasa ee ishaaraadkaasi dee salaadii dhexdeedii in kolley meelihii tasbiixdana maba aha dee waa wax shay jaa-isa weeye mar kale ahlu cilmigu walow aanu wixii inoo soo xadidin ay ishaarada ulaba imanayaan de bal umuuraha inooga soo aroriyo kuwa kaleo dee iyaguna yimi baaba jirto kutubta inoogaba sugano bal taaba wey <clears throat> وqad raأytu rijaala min ahli cilmi yusabixuuna wayushiruun وxadثna qتaybaة بن سacيidi qala xadثna الفضayl yعni بn ciyaadi x وxadثna abu quraybi qala xadثna abu muعaawiyaةa x وxadثna isحاq بن ibrahima qal aخbarana ciise بن yunusa kulhm dhammaantood dhammaanna wuxuu leeyahay waa ciise بن yunus بn abi isحaaqan inoo dambeeya iyo abu muعaawiya mحamed بن khazim iyo imaamkii caabidka ahaa qudwada ahaa fudayl بن ciyaad saddexdoodaas ayuu sheegay uhi dhammaantood can ilacmashi xadiidka acmash bay kaba wariyeen can abi saalixin can abi hurayrata can الnabiyi salى اllahu عalayh wasalama bimilih waa taa hore ama xadiidkii hore mid laba mida lafdigii un xadaثna mحamed بن raafici qala xadaثna cabdالrazaq qala aخbarana macmar can hamaami can abi hurayrata can الnabiyi salى اllahu عalayh wasalama bimilih waa dariiq kale oo abu hurayre gelaya laakiin haddaad markii hore saciid ibn musayib iyo abu salama uu noogu sugnaa sanadkii inoogu horeeyuu matigana raaciyey sanadkii ku xigayna uu kuba sugnaa abu saalix dakwan oo abu hurayre kaba warinaya maanta waa hamaam ibnu munabih ayaa xadiidka warinaya oo ka warinaya isaguna abu hurayra laakiin sheekhu lafdiguna waa kii uno atasbiixu lirijaali watasfiiqu linisaa lakiin muxuu ziyaadiyey wazaada marka hamaam baan faacilka ka dhigaynaa wazaada hamaam wuxuu siyaadiyey fi salaati salaada dhexdeeda waa halkii tarjamadaba kuba sugnayd oo daahirka hadalkiisna ama dee wuxuu sariix kuba yahayba abu salama iyo saciid iyo qolooyinkii kale dee waa abu saalix inaanay iyaga riwaayadooda fi salaati kuba sugnayn ee hamaam ibnu munabir riwaayadu abu hurayre kaba wariyey inay kuba sugnayd laakiin nasaa-i sunantiisa ayaa waxaa ku sugan abu salamana inay riwaayadiisa ku sugan tahay fi salaatu ziyaadadaa leeyahay sida dee maxamed ibnu siriin halkan iyada inoogumu imanbe eh riwaaye uu kaba wariyo abu hureyre iyadana fi salaat ay kuba sugantaho arrinku horta waa salaada dhexdeeda ee hadalkan muslim oo ah hmaam inuu tan qolooyinka kale kale la dheer yahay ayaa adigu bal kitaabka nasaa-i sida inooguba sugan abu abusalamana inuu leeyahay weeye ziyaadada ee maxamed ibnu sirinna waa leeyahy oo dee halkan yaanu isagu qolooyinkan halkan ku tiriyey inoogumaba sugneen inooguma jiro bal marka macnuhu waa inoo cad yahay kolley culimadana jamaahiirteedu xagga marka la eego tasbiixda inay raggu tasbiixsanayaan way ku tegeenba abu xaniifa ayaa qowlkiisu kolley iyagoo malaa inuu iclaam anahu fi salaad ku jira iyo inuu tanbiih kale u isticmaalaya kalaba qaadaane lakiin qowlkoodu de axaadiian waxa weeyaan khaasatan xadiidkii saaliya kuwan aan hayno ayaa kala qaadkoodana aan keenahaynba bal suuradii ahayd markuu salaad uu ogeysiinayo cid inuu ku jiro ayuu tasbiixda laba imanayaa hadduu tanbiih wax kale ay tahay waxa weeyaan lama imana yidhaahni lakin xadiidkii sahl ibnu sacaden kuma soo marna markuu rasuulka ilaahay yimi abubakarna uu dadka salaada siiba galay ee salaad may ahayn inay ogeysiinayaan dadka ee tambihi baaba ahayd abibakar ay wax ku baraarujinayaan oo sababta xadiidkaaba kaba duwan qowlkoode bal horta taa weeye xagga dumarka marka la eegana kolley shaaficiyada iyo dee xanaabilada qowlkooda weeye inay marka arrin salaadooda kuba yimaado ay tasfiiqa laba imanayaan maalikiyadu kolley malaa qowlka almashhuur minhum weeye lakiin madhabka sida ka mashhuura walow dee raggii akaabirtoodaha sida ibnu carabi iyo qurdubi iyo markaa ragli ay dee iyagoo axaadiisan eegaya madhabka ay leeyihiin maha dee sidaa kolley madhabka waa laga raajaxsan yahay kolley ma ahayn xanafiyadna qowlkooda maba aho bal iyaga dee wax taa kaba sii fogo si waxay salaada kagaba burayso yaa laga soo naqliyay bal waxaan leenahay axaadiisan inta bay ku caddahay waana tan oo bal dee intanun maaha aan hayno kuwa amara oo amar kuba yimi ayaaba jiro bukhaari iyo keyrkiiba inooguma sugan oo bal kala qaadna ma jire labadan xukunba kolleyna waa sidaa shaaficiyada iyo xanaabiladu ay kuba tagaan ayun baaba dee ah meesha qowlka raajixa khilaafka ahlu cilmiga axaadiisana ay nooguba caddahay baab lamri bitaxsiini الصalaati wa itmaamiha wاlkhushuuci fiiha wuxuu u baabaysan yahay alamri amarkii bitaxsiini الصalaati salaada fiicnaynteeda la fiicneeyo oo dee rukuucdeedii iyo sujuuddeedii si fiican loo taamyeeliyo acmaasheedii amarkii la isba amrayey iyo wa itmaamiha itimaamkeedii taxsiin iyo itmaam halkan in la taam yeelo walkhushuuc fiiha khushuucdii salaada dhexdeeda lalaba imanaye khushuucdoodiina la hagaajiyo rukuucdeediiyo sujuuddeediina laba hagaajiyo bal amarkii la ayuu baabkiisi yahay xdثna أbو qrayb محamed بن العلاء الhمdاني qال xdثna أbو أسامة عن الوليد يعني بن كثير qال xdثnي سعيد بن أbي سعيد المqبuري عن أbيه عن أbي هريرة qال أنه qاal bal xadيidka koley snadka cidima cusba وليد بن كثيرna horeynuu soo maray oo anaynu soo maray سعيد بن أbي سعيد المqبuري abihina de iyaga kitaabka way kuba soo noqnoqdaan orasan usoo sheegayna labadooduba abu hurayre way soo gaadheen oo way la kulmeen oo asxaabta abu hurayre labaduba kaba mid yihiin saa daraaddeed saciid kalow aabihii kaba wariyo isagoo aabyihiin abu hurayre kaba sii warinayaana waa jiraa kalow toos abu hurayre ugaba wariyaana way jiraan kolley kolkol baana in asaaniidda ay kuba timaada labadaba almaqburiyi waa lagu sifeeyaaye almaqburi keliyo abu hurayre kaba warinayo dee markaa ishkaal yar yimaada ma saciid baa mise waa waxa weeyaan waa aabihii abu saciid almaqburi kaysan dee taasna kolkol culimadu umuura ay kuba kala saaraana way jirtaa dee kolkol waxyaala dee ixtimaalku iskaba xoogeysmi karaa na waaba jiraayo u yar baahan tahay dee bal matalan hubsasho ama dadka aimada aqwaashoodii in loola laabmo oo kale ee kolkol baa jirta dad saciidun soo gaadhay waayo geerida way ku kala dambeeyeen labadu waa laba taabicuun marka midna waa taabici dhexe dabaqadii xasanulbasri iyo midna waa taabiciintii waaweyneyd oo dabaqadii adugu dee taabiciintii hore un weeyaan sida abu saciid lakin geeridooda labaataniyo sanaodun baa uga dhexayso marka dad dee saciidun laba kulmay oon aabihii soo gaadhin baa jirto sidaa daraaddeed hadday iyagu kaba warinayaan iyaga lagu xadido inuu yahay kuu yahaybe bal adugu waa labada ne ruwaad kaba mid ah asxaabtii abu hurayrena labadooduba kaba mid ah qaala wuxuu yihi marka abu hurayra sallaa bina waxaana tukiyey rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulkii ilaahay ayaana tukiyey <clears throat> yowma maalin oo rasuulkii ilaahay baana tukiyey maalin uma اnsarafa salaadii ayuu kaba baxay ana rasuulka ilaahay markii uu tukiyey salaaduna waxay ahayd salaad dhhurse axmed iyo ibnu khuseyme iyo kitaabkooda dhacay ama kutubtooda dhacay markaasuu salaadii ka baxay faqaala wuxuu yihi ya fulanu hebelow alaa tuxsinu macnaa nin buu u dhawaaqay sufuufta dambe kuba jiray kollay dee ninka magaciisii halkan kutubtaasan fulanun baa laynoogu soo naqliyay waa satriyo taas ee waa nin dadkii ku daba tukanaya kamid ah rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu alayh magaciisana uu ugu dhawaaqay walibana safka ku xigaya maahina sufuufta dambuu ahaa oo wuxu uhi ya fulanu hebelow alaa tuxsinu miyaanad fiicnayneyn salaataka salaadaada miyaanad fiicnaynahayn oo tani waaba taxdiid <clears throat> oo dee maxaad u fiicnayn ladahay salaadaada wayad u wanaajin ladahay alaa yanduru miyaanu eegahayn aanu ku fikirahayn u fiirsanahayn almusali ruuxa tukanaya nadarka halkanna waa tafakur wa ta'amul weeye miyaanu u fiirsanayn oanu kuma fikirahayn almusali ruuxa orkii tukanayey idaa sallaa markaa uu tukanayo kayfa yusalli sida uu tukanayo oo miyaanu u fiirsanahayn ruuxa idinka idinka midee tukanaya markaa uu tukanayo bal salaadiisa dee ay tahay oo uu u miyaanu eegeyn u fiirsanahayn waayo fa inamaa yusalli wuxuunbaa u tukanayaa linafsihi naftiisa salaadan faa'iidadeeda iyo nafcigeeda iyo waxtarkeeda isagunba iskaba leh ilaahay hadduu ina amray inagu waajibiyey inaguma kalifay maha isaga maslaxo uguma sugnee waa inaga maslaxadeedna si aynu ugu badbaadno si uu inoogu ajri siiyo si uu janno inoogu siiyo taasun baabu waxa wey inagu aynu kuba intifaacno ayuun baabu ilaahay inoogu waajibiyey salaadan fa inamaa yusalii linafsi inii anugu wallaahi baan ku dhaartee la ubsiru waan arkayaa min waraa'i xaggayga dambe nusqooyinka qaarkoodna man waraa'i baa dhacay mintu waa jaarata hore haddii man la yidhaahno tii mawsuulad ahayd bay noqonun ta dambena waa saasuno labada dee way dhaceene horta bal tan unbaan horreysiisanaynae nusqooyinka qaarkood unbaa saa aan leenahay way dhaceen kamaa ubsiru u arkayo min beyni yadaya xaggayga hore iyo hortayda saan waxugaba arkayo ayaan dhabarkayga iyo qadaadkaygaasna ama waxa dhabarkayga iyo xaggayga dambe kuma suganna aan u arkaya ee haddaba salaadiina fiicne iyo hagaajiya weeye bal axaadiisu way noo soconaysaa oo waxa weeyaan kolle way noo soconayaan riwaayaadka xadiisku walow dee alfaado kalena uu yeelanayo xadaثna qtaybaة بن سacيidi عan malik بn aنasi عan abi الزinaadi عan الأcraj عan abi hurayrata ana rasuula الlahi salى الlahu عalيه waslama qaala wuxuu yihi sanadkana koley asaniidii abu hurayra kuwa dee ugu saxo badan ama kuwii laguba sifeeyey asaxu asaaniid abi hurayra ayuu kaga mid yahay abu zinaad can ilacraj can abi hurayrata hal tarawna qiblatii haadihi hal tarawna macnaa ma waxaa ictiqaadinaysaanoo ama aada u malaynaysaan qiblatii qibladayda iyo jeedsigaygu haahuna dee xaggan inuu yahay oo markaa xagga aan ujeedo un mooye dhinac kale aanan waxba kaba arkayn sidaasay idinla tahay weeye oo de waxa weeyaan oo ma waxa idinku ay idinla tahay a u malaynaysaanba ama ictiqaadinaysaan qiblatii qibladayda macanaa de kolle qibladiisii ujeeda xaggaasa idin waa jeedsigaygan aan ujeedaha hunaa xaggani inuu dee iga manceeyo inaan waxa iga dambeeye arko ama aanan waxa iga dambeeye arkahayn saa miyayd ictiqaadinaysaan arrinku kaa maaha fa wallaahi baan ku dhaartee maa yakfaa ma qarsoomayo calaya korkay rukuucukum rukuucdiina walaa sujuudakum saa u rukuucaysaan iyo saa u sujuudaysaan ka si fiican u rukuucaya ama u sujuudaya kaa rukuucdiisi iyo sujuuddiisii aan taam yeelayn way ii muuqdaan weeyaan anuu haddana salaadii tukanaya xagga uba sii jeeda waaba kan rasuulka ilaahay sii cadeeye sida xadiidka horeba inooguba sugnaydo inii anugu la araakum waan idin arkayaa waraaa dahri min waraa'i dahri way waa dhabarkayga gadaashiya xaggayga dambena waan idinka arkayaa waana mucjizo ilaahay subxaanaه wa tacaala rasuulkiisii uu kuma fadsiiyey oo isaga uu ku khaas yeelayba weeye wali axaadiiu way noo socotaa kole day isla macnayiinna balanska yar dhameeya alfaadahooda xadaثanii moxamed ibn musanى wbnu bashaari qaala waxay dhahaan labada moxamed ina musane iyo ina bashaar oynu hore usoo maray sanadna inay wada dhigteen kana kafarasay rihanin ay yidhaaheen xadaثana moxamed ibnu jacfari qala xadaثana shucbatu qala anahu qaal qaala shucba wuxuu yihi samictu waxaan maqlay xadaثana shucbatu qaala samictu qataadata yuxadiثu qataadaan maqle oo waramayo can anas bni maliki can الnabiyi slى الlahu عalayhi wasalama qaala anahu qaal inuu yihi rasuulka ilaahay aqiimuu toosiya oo ooga macnaa taam yeela waya arukuuca rukuucda iyo wasujuuda sujuuda fawallahi baan ku dhaartee inii anigu la araakum min bacdi min bacdidan waa dee min waraa'i dan waa rubama qaala min bacdi dahridan weeye inuu taa yidhi shucbana shakigu xaggiisa kaba yimiye anigu xaggayga dambe un weeye min waraaءi dahri baan idinka arkayaaye sujuudiina iyo rukuucdiina hagaajiya idaa rakactum marka aad rukuucdaan wasajadtum aad sujuudaan waan idin arkayaa igama qarsoon idin anigoo sii jeedaan idin arkayaaye salaadiina fiicneeye idinkaa dee ayay idin anfacaysaa naftiinun baaba utukanaysaane cid kale markaa wax ugu taraysaa ma jirteen xadaثnي abu غasان الmsmaعي qال xadaثna mعاad yعnي بn هiشhاm qال xadaثnي abي xا وxadaثna محamed بن المثنى qال xadaثna بن abي عadي عan سacيidi kilahma عan qتاadةa bal kolay sanadadan waa sanado aynu soo wada aragnay هiشhاm الdastawاي iyo سacيid بن abي caruba سacيidkani waa ina abي caruba e ayaa ka wada warinaya xadiidka qataadaة بن dicamay ka warinayaan waana xadiidkii hore shucbaba uu ka warinayay un riwaayaatkiisii <clears throat> can anasin ana nabiy اllahi salى اllahu عalيه wasalama qaala atimu rukuuca wasujuuda aqimuba wasaan kuba soo fasirnay oo ooga rukuucda iyo sujuudda macnaa taam yeela oo dhameeya weeye oo dee dumaaniinadii ayay keenaysaa xasiloonidii lagu xasilayay iyo iyadoo dee kayfiyadii loo rukuucayo dee habkii la iyo sujuudiina la taam yeelo wallahi baan ku dhaartay inii la araakum min bacdi dahri idaa maa rakactum maadu riwaayadii hore inoogumay sugnayn idaa rakactum wasajadtum maadu waa zaa'ida walow in badan ay dhahaan idaa iyo ma hadday kulmaan mid baa ziyaado ah dee inta badanna maaday ziyaado kaba dhigaane imaka halkan maadaa ziyaado ah riwaayadii horena kuma bay <coughs> laakiin si guud bay taa ubay dhahaan hadday labadooda kulmaan mid ahaan ayaa ziyaado ah eh, lakin de waa maada waxaa ziyaadada noqotaan idaa ma rakactum wa idaa ma sajadtum waa marka a rukuucdaan ama a sujuudaan waan da arkayaa fi xadiiثi saciidi waaba tan saciid ibn abi caruba weeye idaa rakactum wa sajadtum isagoo maadii aanay laba socon axaadiiii waan israaciyey kolleyna axaadiia macnaheedu waa cadyahaye arrin baa jirto oo axaadiian dee inoogu soo noqotay oo ah inoogu soo noqnoqotay oo ah rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh iyadoo dee mucjizo ay u ahayd mucjizaadkiisa kaba mida ah, ayaa ilaahay wuxuu u yeelay idraak isagoo siiba jeeda iyo arag uu xaggiisa dambe wax kaba arkayo cidda ka dambaysa uu arkayo e kolley mucjizaad intaa kaa waaweyn ba oo rasuulka ilaahay ilaahay waa siiyey aada iyo aada uba badan oo dee bal matalan markaa taasi wax ee ama la gariibsado ama waxyaalo ee barhkood siday kuba fasireen ay kaba dhigaan un oo amayn dadkaas taswiirtoodan ama dadkan siday yihiin oo kale ayaa xaggan hore ugu soo suuraysmi jirtay oo saasay ahaydo waxyaalo waxayn dee taas wax loo baahanyena maaha wax manceeyo caqli iyo sharci toona ma jirto bal dee daahirkooda taasoo ah rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu aleyh xagga dambe inuu wax kaba arki jiray sida uu xagga hore ugaba arkayo culimada qaar baa kollay iyagoo dee arrinkana salaad buu kuba tacaluqsanaayo kaba dhigay xaaladaasi inay salaad kuba khaas ahayn <clears throat> alo dee alfaaduhu kollay e, inay dee bal taa ixtimaalun la yidhaaha mooye aanay alfaaduhu sariix kuba ahayne bal waxaan leenahay mucjizaadkii rasuulka salawaat ullaahi wasalaamu caleyh tani kaba mid tahay waana daahirkan waxba dee imaka seebuu arki jirayna ma odhanayno oo waa arrinta ilaahay subxaanaه watacaala siiyey kayfiyada araggani uba dhacayeen de araggaa caadiga ah saa uu xagga hore ugaba arkaya ayuunbuu xagga dambe ugaba arkayey laakiin waxaan taa dhaafsanoo say dee barhkoodna ay soo naqliyaan si laba indhood oo yaryaro irbadda dalaelkeed oo kale u xagga dambe kulahaayo waxyaalo waxyaalo aan de wax daliilay wax dee kuma soo arooray taasi aanay jirin oo malaa kolley umuura istibcaadkeeda un iyo fogeysi un iyadoo ruuxu sii jeedo sabuux arkayaa iyo waxyaalo taasun arrin ku arrin mucjiso ayuunbaa umuuraha keena ixtimaalaadka dee kutubta qaarkood iyo waxyaalo kuba sugan iyo suwartooda halkan kusoo dhigmi jirtay iyo umuuraha caynkaasee bal rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu aleyh ruyo xaqiiqiyaa ayuu xaggaa dambe kaba arkaya de waxaa kaloo xadiidka inooguma sugan bal amarkan baabkuba u baabeysnaayo salaadii in la fiicneeyo khushuucdeedii in la fiicneeyo rukuucdii iyo sujuuddiiba la taam yeelo de kolleyna waa dadka ama fudaydsanaya umuurahaasiya waa kan ashkhaas gaara ama ruux gaarana baba magacaabaya lakin waa si guud baaba dee dadka inay taam yeelaan waayo salaadu iyaga naftooda ay utukanayaan hadday hagaajiyeen naftoodin bay uhagaajiyeen hadday xumeeyaanna iyagaa iska xumeeyey iyagoo halkaa wax ku waaya cid kaleo wax ku waayeysaa ma jirto bal markaa salaadii in la hagaajiyo artan rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh dhaartay iyadoo dhaarsatayna aanay jirin daruuro keentay na aanay jirinna waxay noo faa'ideyneysaa uno bal matalan dee marka arrin la doonayo in hagaag loo adkeeyo dadka nufuustooda iyo waxyaalahaas si ay hagaag ugu rumaystaan oo arrinkan aanay dee u dhayalsan ee u fudaydsan ay nufuustoodina waa nufuustoodii arrinkaasi makansadoo loogu xaqiijiyo in iyadoon istixlaaf jirin ay habboontayna dhaartay inaan caado laga yeelan oo la badsan bal haddana inay taas rasuulka ilahina marar badan bay ka dhacday bal taas jawaaskeed iyo banaanideedna xadiisyada way nooguba sugan tahay bal markaas weeye waa arrimaha iyada axaadiis ay nooguba sugan taha weeye xagga dee waxaanan leenahay ee aimo kala duwan ama aimada qaar way caam yeereen oo xaalada salaadan kumay khaas yeelina guud ahaanba rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh wana se ciraaqi alfiyadiisa siirada iyo uu kuma socday kolley mujaahidiyana iyana lagaba soo naqliyey taa cumuumka lagaba soo naqliyey bal matalan taas weeyaan walow dee bacdigood ay ku qaydaan xaalada salaade lakiin wax dee qeyd keenaya imaka axaadiida kama muuqato <coughs> baabu taxriimi sabq اimaami birukuucin aw sujuudi wanaxwihima hada kani baabu taxriimi sabq imaami imaamkii in lagalaba horeeyo birukuucin rukuuc aw sujuudin sujuud iyo wanaxwiha wixii lamid ah afcaashi adigu salaada iyo taas in lagalaba horeeyo xaaraamnimadkay xaaraam ahayd waayo wacid adag baa kuba yimi ayuu taas buu baabkeedii yahay xadaثna abubakr بn abi shaybata وعaliي بن xujri wlafd لabi bakri qaala بن xujri cali wuxuu yihi akbarana وqاla abu bakr xadaثna waa intay ku kala dunaayeen sheekh keliya leyihin xadaثna bu yihi midna akbarana bu yihi lakin lafdiga soo socda waa lafdiga abubakr بn abi shayba xadaثna عaliي بن msiri عan المkhtar بn fulfuli عan anas mkhtar بn fulfulna habeen dhaweyd baaban intan salaad ku jirna kusoo maray taan marka horeysayna waynu soo aragnayba wey qaala wuxuu yihi صalىa bina rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam waxaa odhanaya in anas ibn malik rasuulkii ilaahay baana tukiyey daata yawmin ay yawma min alayaam weeye maalin maalmaa kamida maalin buu rasuulka ilaahay na tukiyey falama qada salaata salaadii markii uu dhamaystay ee uu gutu salaadii ka baxay ayuu aqbala calayna biwajhi wejigiisii buu xagga iyaga usoo jeediyo uuna soo qaabilay faqaala wuxu uhi ayuha nnaasu dadow inii anigu imaamukum imaamkiinii baan ahay dee kollay imaam dhammaantiina xaaladiisaa tan ah anigu imaamkiinii aa ku dayanayseen baan ahay de horena waati aynuu soo marray axaadiiثtii inamaa jucila اlimaamu liyu'tama bihi imaamka waxa imaam loogaba dhigay si loogu daydo waa si loola socdo loo daba socdo markaa in laga horeeyo ama lala sinaado ma aha imaamkiinii baan ahay aad raacayseen aa ku dayanayseen falaa tasbiquuna haygala horeynina birukuuci walaa bisujuud rukuucda haygala horeynino markaa aan dee rukuucayo suga intan ka rukuucayo dabadeedna soo rukuuca aniga rukuucdii ha igalaba sii horeynina walaa bisujuudi sujuuddiina ha igala horeynin oo dee markaa imaamku uu arko inuu samica lahu liman xamida yidhi ama doonayo inuu sujuudo oo lalaba sujuudoode hadduu weliba imaamka yar caga culisiya ma ruux wen yahay ruuxii fududaa waabu ka hor fadhiisanaya uu ka hor fadhiisanaya haddaba bal markaa sujuuddiina ha igala horeynina ee marka rukuucda laga toosaya ama sujuudda laga toosayana waa taasun waa la xukumun walaa bilqiyaami waa tan taagnidii iyo kicitaankiina atexyaad marka laga kacayo ama dee sujuudda inta laga soo toosay ragcaddii kale loo kacayo taasna kiciddaasna aniga ha igala horeynina walaa bilinsiraafi bixitaanka salaada laga baxayo waa gadoonka salaada laga gadoomayo imaka halkan insiraafka dee rukuucdii iyo iyo qiyaamkii kala socda waa assalaamu calaykum ti e maaha markaa imaamku kaba baxa kabixidii masaajidka lagaba baxay ama mawdaca siraad laga gadoomayo taa maaha barhkood dee meeshan laba yimaadeen ma aha arrinku kaasi waa salaada bixitaanka mar kale qudwadii way dhamaatayba way go'day waxbana dadkii lama laaziminayo ama lama farayo imaamku ilaa uu kaco inaanay kicin ninkii xaaje lahaa waa iskaba kacayaan waxa weeyaan waa salaada bixitaankeedii lagaba baxayay haddaba inahaas oo dhan ha igala horeynina muxuu rasuulku ilaahay yidhi fainii anigu araakum waan idin arkaya amaami ay min amaamiya xaggayga hore waan idinkaba arkaya wa min khalfi oo dee amaamta inuu arkayo taasi waa wax iska caadi oo waa tan xagga hore aan wax kaba aragne waa dee si uu markaa wamin khalfina u raaciyo ruyadna inaanay taasun kuba koobnayn oo xaggayga hore waan idinkaba arkaya wamin khalfi xaggayga dambena waan idinkaba arkaya uma qaala rasuulka ilaahi wuxuu uhi salawaat ullaahi wasalaamu عalayh wاladii nafsu muxamadi biyadih waladii ilaah baan ku dhaartay nafsu muxamedin moxamed naftiisu biyadii gacantiisa ay ku sugan tahay aw ra-aytum haddaa arki lahaydeen bama ra-aytu waxaan arkay oo waxaan anugu arkay hadday dee idin idinkuna arki lahaydeen ladaxiktum waa qosli lahaydeen qaliilan waa daxikan qaliilan in yar baa qosli lahaydeen cabsida idinka qaalib noqon lahaydbo in yar oo daxikan qaliilan aan idhaahno dee mafcuul mudlaqa markaa haddii aan kaba dhigno taas ama se zmn drفi haddaan qadarano ladaxigtum waa qosli lahaydeen zamana qaliila weeye zaman yar baa qosli lahaydeen walabakaytum waa ooyi lahaydeen kahiiran ay bukaa-an kahiiran sida hore o kale oohin badan baa ooyi laydeen ama zamanan kahiiran in badanna waa ooyi laydeenoo macnaa cabsida ayaa idinka qaalib noqon lahayd marka inta qasashaan ama faraxdaanba way koobnaan lahayd inta waktigiina inta badanna waaba ooyi lahaydeen idinkoo waxa aan arkay dee waxa weeyaan cabsideed iyo taa haddaa arki lahaydeen ba ama idinkoo arki lahaydeen aad la ooyi lahaydeen qaali waxay dhahn wamaa ra-ayta yaa rasuula الlahi rasuulki ilaahay oo maxaad aragtay qaala wuxu uhi ra ljannata wanaar janno iyo naar baan arkay oo midna dee naciim ma laa cayn ra'at walaa udun samicat walaa khadar calىa qalbi bashar uu kuba sugan yahay oo dee ruuxii halkaas arkay xiisaha uu iyada uxiisaysan yahay iyo cabsida uu ka cabsanayo dee ama camalkiisa xun ha noqoto ama wuxuuna inuu kaba qado uu dhaafto taas baa keeni lahayd iyadna jaanibka inay ohintiisu badnaato dee naarta waan garanaynaa waa taa isagoo gelitaan u gala ama iyadii kaba baqanaya jannadiina dee waxaaba iska jirta maaha naciimka intaa leeg ruuxu inuu dee kaba warwaro in uu ka qado taas baa cabsi iyaduna keenaysaa cabsi bay keenaysaa uu cabsado kaqaditaankeeda iyo dee isaga inuu isdhaafiyu seego oo ehelkeedu kaba mid noqon waayo taas baa iyadana ohin keenaysa badan oo waxa weeyaan tan dee markaas haddaba janno iyo naar baan arkay oo dee iyagina waa wax makhluuqaad ah jiraba oo dee horeba ilaahay u abuuray waktigii la gelaya haba dambeeyeen xadaثna qtaybaة بن سacيidi axaadiث ay noo socota xadaثna jarيir xa وxadaثna بن نmayri وإسحاaq بن إbrahيm عan بn fضayl محamed بن fضayl بن غزوان horeynuu soo maray جamيعا عan wana atباcu taabiciinti جamيعا عan المkhtaari عan anasi جamيعا tana wuxuu wadaa jarيir بن cabdالحamid iyo iبن fضayl labadoodaas محamed بن fضayl ayaa waxay ka wada wariyeen xadiidka mkhtaar iبn fulful عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بhda الحadيث walaysa في xadيiثi jarيiri lakin jarيir xadiidkiisa kumay sugnayn walaa biاnصراaf intaasi kumay jirin انصراaf kumuu jirin ee inta kale ay hayde lakin de xadiidka riwaayaadka hor inoogaba sugan tahay bal markaa kolley iyadoo axaadiis kale inoo soo socoto dee waciid iyo halkii taxriimka lagaba qaadanayay ah meeshii waxaaba kuba sugan oo nahiin dadkii ma'muumiinta loo diidayo imaamkii inay ka horeeyaan kollay muqaaranadiina dee waata aynu hadalkeeda soo maray ee inay daba socdaan oo dee xagga daba socodkoodiina waa ti aynu axaadiisteedii soo maray inamaa jucila alimaamu liyutama bih فإdا كبر فkبirو oo riواaية aan kitaabka inooguba sugnayn وlaa تkبirو حatىa يukبira وlaa تrكعو حatىa يrكعa وlaa تسجدو حatىa ysجد أبو dاd ay kuba sugan tahay horeyna umuuraha usoo aragno <coughs> taa weeye نahyiguna waxa aصل u ah تaxriim ayuu keenaa oo rasuulka ilaahay waa nahiyey in lagalaba horeeyo ama aimadii lagalaba horeeyo nahyina waxa u asala markaan wax ka sarfinayaa jirin xaaraamnimo dee wax sii adkeynaya xaaraamnimadkaasna bal waciid aad u adagna waaba inoo soo socda waa ka axaadiisa dambe inooguba sugan xadaثna khلف بن هiشhاm وabورaبيع الزهrاني وqتayبة بن سعيid kulhm عan حmاd bal qolooyinkaas oo dhan waxay ka wariyeen حmاd qaala khلف khلف wuxuu yihi khلف بن هiشhاmna kolley marka waa nin mqri oo shahiir ahaa horan aan usoo aragnay bal kolley de maro kale markuu inoo yimaadaan bal aan wax ka yar sheegi doono umuuraha iyo de culimada ay soo naqliyaan oo kuba tacaluqsan isaga qال wuxu uhi khلفun kolley quraada tobanku toddoba tobanku ka mid noqon xadaثna حmاd بن زaيد عan محamed بن زiyاd qala xadaثna abu هurayرaةa qaala qala محamed محamed wuxuu yihi slى الlaهu عalيه وasلم waa nebi محamede ama mas'ala bay laba mid tahay miimtuna mashadna miyaanu ka cabsan ahayn aladii ka yarfacu kor yeelaya ra'sahu madaxiisa qabla alimaami imaamka hortii an yuxawil allahu inuu ilaahay wareejiyo bedelo ra'sahu madaxiisa ra'sa ximaarin oo uu kaba dhigo madaxiisa madax dameer miyaanu kaba baqan ahayn ujeedadu ka imaamkii ka hortoosaya rukuucdii ama sujuuddii kaba hortoosaya wuxuu mucarad u yahay ilaahay inuu masakaba suuradiisaba bedelo oo madaxiisa madax dameer ka dhigo taa miyaanu kaba baqanayn inu taasi kuba timaado macnaa waa arrin adag maskibaabuu mutay weeye waxaa iskaba jiro ka digtoonaada xadaثna cمr بن نaqid وزهير بن حرب qال xadaثna ismاعيل بن إبراهيم عن يuنuس عن محamed بن زiyاd عن أbي هurayرaةa qال qاla رasuul الlahi صلى الlaه عليه وasلم rasuulki ilaahay wuxuu yihi ma yأmnu ma aamin noqonayo oo waxa weeyaan ama ya'manun de istifhaamtii hore o kalen qadarine me waxa weeyaan ma me kama aamina tan istifhaama ma ya'manu ma aamin noqonayo aladi kii oo aaminkama aha yarfacu kor yeelaya ra'sahu madaxiisa fii salaatihi salaadiisa dhexdeed qabla alimaami imaamka hortii an yuxawil allahu ilaahay inuu wareejiyo oo uu bedelo suuratahu suuradiisa fii suurati ximaarin taa aamin kama aha oo ruuxa imaamkii isagu waxa weeye ilaahay suuradiisaba suuro dameer inuu kaba dhigo aamin kama aha weeye taas buu halis u yahay weeye sa lafdigii horeba xadaثna cabdالرحمن بن سلام الجuمaحي وcبدالرحمن بن الربيع بن مسلم جميعا عن الربيع بن مسلم kole cبدالرحمن بن الربيع بن مسلم caawa inoo horeysa xadiidkan oo keliya ayaabu ku leeyahay مسلم ee meel kale kuma laha lakin aabihii hore waan usoo aragnay عن الربيع بن مسلم xا وxadaثna عbayd اللh بن معاad qال xadaثna أbي qال xadaثna شعبة xا وxadaثna abوبكر بن أbي شhيبة qال xadaثna وكيع عن حماد بن سلمة kulhm can mحamed بn زiyaadi dhammaantoodba mحamed بn زiyaad oo sanadkii hore inoogu sugnaa bay xadiidka ka wariyeen can abi hurayraةa can النabiyi slى الlahu عalيه waslم bhada غayra ana fi xadiiث الرabيع بn mslimi an yajcala lahu wajha wajha ximaarin oo macnaha aamin kama aha kaa madaxiisa imaamka hortiisara u qaadaye ka hortoosaya imaamkii in ilaahay wejigiisa ka dhigo weji dameer aamin kama aha alxaadiidu kolley waa waciid aada iyo aada u adag oo rasuulka ilaahay inoo sheegaya ruuxa imaamkii kaba hortoosaya inuu mucarad u yahay waxa weeyaan dee de mثalا in suuradiisaba ilaahay bedelo masako suurad ximaar kaba dhigo bal mثalا markaa waciidkaas adag ee kuba sugan horta gees waa xaaraamnimadkeed buu inoo tilmaamaya iyo digniin adagoo taa la digayo e bal mثalا waxaanay l ba halkan suurada ximaarka ximaarka kale marka la eego xayawaanaadka kale dhexdooda iyagoo dee dadku markaa uu kaga duwan yahay marka balaade iyo jahaale iyo waxyaalahaas iyo taas laba sheegayo ayaa isaga mael loo soo qaataa bal dadkii culamaa ususiya dee dadkii tawraad la xambaarsiiyeen xambaarina ku camal falin dee ciddii kale wasfigooda leh ana waa taasuna culamaa suba ana odhan karno waxaa bal masalan maselkoodii qur-aanka ugu yimi uu ahaaba waa dameerkaas isagu dee asfaarta sida ayaa kuwaas dameer kutub sida oo kale in xagga jahaalada iyo balaadada iyo waxyaalahaasna waa loo soo qaataa bal marka waxa weeyaan dee ruuxna waxay leeyihiin ba belbelaadadii way ku sugantay iyo jahaaladii intaan arrintan ba haddaanay dhicinbo xaggay kaga sugantahay waxa weeye kollay ruuxi inkastuu degdego inkastuu imaamkii kala hor horeeye umuurahan salaaddii kama horbaxayo salaaddiisi tiisun bay ku xidhantahay oo ilaa imaamku assalaamu calaykum idhaaho salaaddii kama baxayo dee kol haddaanu ka horbaxahayn hadduu bal markuu degdego u ka horeeyo uu isagu nimanko kaba bixin kaba sii baxayo iska socon karo waxaaba la odhan laha dee taasu u degdegayaaye kol haddii salaadii salaaddii imaamka ay kagaba xidhan tahay isagoo assalaamu calaykum yidhaaha mooye aanu kaba bixi karahayn waxyaalahan oo kaleba waa balaadadiisii uun bay leeyihin iyo jahaaladiisii deg deg caynkan ee uu kalaba horeynaya dee waana waciidkan adag culimada qaarna waxaabay ku tegeen bacd asalaf waana saas kolay xanaabiladuna waa riwaaye iyaga agtooda kuma sugan ibn cumarna qowl lagama soo naqliye weeye waana say daahiriyadii ay dhahaanba ruuxa caynkaasee imaamkii isagoo u bedheeraya kala horeynaya inay salaadiisuba burayso salaadiisuba ay burayso bal markaa waxaan leenahay waa arrin de taas oo dee waciidkaa weyn baa ku yimi xaaraamnimadkana oo kaamatagaba inooguma sugnaan baabnahyi can rafci lbasari ilى الsamaaءi fi salaati wuxuu u baabaysan yahay nahyintii la iskaba nahayeeyey can rafcilbasari basarka in sare loogu qaado ama araggii sare loogu qaado loo kor yeelo ila samaa'i xagga samada fi salaati salaada dhexdeeda ruuxu markuu salaada kuma jiro dee kollay wejigeenu qibladu u jeedaa waxaana haboon ba inaan nadarkiisu dhaafin halkaa wejigiisa aanu dhaafin bal calaqal dee jihadii qibladu taabay ahayd ee laakiin markaa salaada dhexdeedii inuu isagu xagga samada eego xataa wejigiisii sabtigii qibladu ujeedayna waa kaba baxayaa waana nooc bal matala dee khushuuc la-aan iyo umuurna way tilmaamaysaa ee haddaba in sabr xagga samada uu eego salaada marka uu kuba jiro iyada taasi nahintii kuba timi waaba nahyi adag isaguna keenaya taxriim ayuu baabkeedii yahay xadaثna abubakr بn abi shaybata وabu quraybi qaala xadaثna abu muعaawiyaةa عan الأcmaشh عan الmusayibi عan tamim bn drfata عan jaabir bn samurata qaala anahu qaal wuxuu yihi jaabir bn samura qaala rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilaahi baa wuxuu yihi layntahiyana way dayn doonaan oo way ka joogsan doonaan aqwaam aqwaam yarfacuuna kor yeelaya absaarahum basaradooda iyo aragyadooda ila samaai samada fi salaati salaada dhexdeeda waxay iska dayn doonaan arrinkaa ficilkaasoo ay ka waantoobi doonaan oo ay iska dayn doonaan aw laa tarjicu amase ma soo laabmayso oo absaartoodii waa nuurkoodii iyo aragoodii ilahim iyaga xaggooda labada xaalo mid baa dhici inay waxaa ka waantoobaan ka joogsadaan oy iska ilaaliyaan markaasay iska daayaan oy salaadoodii ujeedaan iyo de arrintan kale in ilaahay kuba ciqaabo oo basarkoodii araggiisii laga qaado oo araggii uuba soo laabmi waayo labadaa mid baa dhiciba weeye oo ama taasaa dhici ama dee tan baa dhici macnuhuna iska daayo ka dheeraada weeye oo ficilka caynkaasa wuxuu keenayaa inaan basarkaba ruuxu usoo laabmin in basarkiisii lala dafo ama la qaado ayuu keeni karaa ama ciqaabtaasaa ka dhalan kartee umuuraha caynkaasa iska ilaaliya wy xadaثna abu الطاhir وcمr بن سwاd qاl أخbarana بن وهb qال xadaثna layث بن سعد عن جعفر بن ربيcة عن cabdالرحمن الأعرج عن أbي هurayرaةa أنa رasuul الlahi صلى الlه عليه وسلم rasuulki ilaahay qaala wuxuu yihi layantahiyanna wallaahi baan ku dhaartay layantahiyanna way ka joogsan doonaan aqwaamun qoomyaal can rafcihim koryeelkooda absaarahum absaartooda ay kor yeelayaan bay ka joogsan doonaan cinda ducaa'i ducada agteed fi salaati xadiidka abu hurayraytani kuma sugan tahay kii hore fi salaati unbaa kuma sugnayd oo tani ay keenayso kollay riwaayaad kaloo jirana iyadna fi salaad waaba kuwa sugna saa daraaddeed baanu tarjamada sheekhu qaydin oo fi salaati inuu yidhi fi ducaai aanu odhan oo malaa riwaayaadka badankooda aanay lafdigani kuma qaydnayn e, haddaan lafdigan eegno oo waqtiyadan ay ducadu dee uu la ducaysanaya ama ducaba ay kuma sugantay salaada dhexdeeda meel duca uu soo maro oo uu xagga samada eego isagoo isla malaa qiblada ducadu waa samada oo kale dee gacmaha gacmahaba loogu qaado iyo basarkiina in sare loogu qaado oo kale walow xataa taa nafteeda marka aan khaarija salaad ay tahay ee taxriimka halkan jiraa ma jiro ee karaaha iyo culimadu kaba cabiraan oo sababta iyadana dee rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu aleyh umuuraha laynoogama soo naqlin rafciga iyo nadarkuna isku mid maaha nadarkii qibladii unbuu ruuxu eega hadduu qiblada ujeeday gacmaha sare ha u qaado oo xagga qiblada samada ha ujeediyabe laakiin bal salaada dhexdeeda kuwa iyagoo dee marka ay ducaba ku sugan yihin ama ay ducaysanayaan fi salaati ama ay kuba sugan yihin indhahooda sare uqaadaya iyo aragooda kuwaasi way dayn doonaan ficilka caynkaasa aw latuhdafana ama waxaa lala dafi la qaadi oo si dhaksaa ah looga qaadi oo laga dhufo <coughs> absaar absaaruhum basaryaashoodii iyo aragyadoodii oo dee waaba labada xaalo mid baa dhici weeye ama wey waxaanay dayn oo dee ruuxii marka loo sheego ee looga dhigayna ruuxii jahli ugeeyey garasho la-aani ugeysay sahwi ugeeyey isagii markaa ma mudanayo ciqaabtii ee cabdi waxa uu laba imanayo isagoo nahyintan og wuxuu khatar u yahayba basarkiisiiba inuu waayo oo basarkiisii la laba dafo taas wey markaa iyada axaadiisani ta iyada inooguba sugana waa nahyiga adag iyo waciidkaas isaguna adag ee ah in salaada ruuxu markuu ku jiro dee khushuuc baa laga rabaa sukun baa lagaba rabaa sukunkii waxaa ka mid a ah darfigiis aragiisii oo kale de ama bal xaggiisa hore ama intaa inuu ku koobto un intaa maxala sujuudi laakiin hareere eegna waata irtifaadkana laynoo diiday bal markaas marka aanay xaaja jirin adigu irtifaadkiina waa laynoo diidayba rasuulka ilaahay halaku kaba cabiray hareerihii oo la dayo dee samadii oo la dayo xagga sare la eega eegana iyadana taas xataa dee isagoo ducotaa macnaha milicsanaya oo kale ama culuwi ilaahiya dee dalabkaas oo kale haba noqotee iyadana nahyigan adag ayaa kuba yimi dee waciidkan baa kuba yimi bal matalan markaa ficilka caynkaasina dee waa ficilkaas <coughs> dakil asalaad markuu yahay ijmacna waabay soo naqliyeen nahyintaa layskaba nahyayo nahiyaya dee ficilkaa mawcidka adaga xaramnimo keenaya weeye xagga marka la eego khaarij asalaad hadday tahay oo duco fi fii gayri salaat kolley qolooyin badan oo culimada kaa midi waxaabay kaba cabireen samadu waa qiblat ducaay oo basi kuma sugna yidhaahaan walow dee bal matalan marka la eego shureex iyo qolooyin kalena taa nafteeda ay karaaha kuma tirinayeen lakin de waciid gaari oo taasi kuma yimina waciidkani waa fi dakil الsalaat ayim balcaaw cashar kalkan inoo joogay allah subxana wa tacala alam <clears throat> subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka